بسم الله طبعا taariikhda soomaaliya iyo etoobiya waa soo jireen waa cadaawad soo jireen a weeye oo jiilba jiil dhaxlay qarniba qarni dhaxlay waxaana laga soo bilaabi karaa qarnigii xilligii generaal ah, axmed gurey oo ah janan ciidamadii ka tirsanaa maaragtay dawladii islaamka xilligaa jirtay cusmaaniyiinta ka tirsanaa yeman buu maaragtay janan ka ahaa kadibna eh, dhulkan soomaalida maadaama uu soomaali ahaa eh, dhulkan soomaalida oo maxaan ku rahdaa markaa amxaaradu aada u rafaadinaysay buu damacay inuu maaragtay ka reeryada dagaalo xun baa ahay marka cadaawaddu inta la og yahay xilligaas axmed guray bay soo bilaabatay iyo wixii ka horeeyey sabab axmed guray inuu maaragtay dagaalkaas ku qaado eh, abasinia dawladii la dhihi jiray eh, waxay ahayd maaragtay inay tacadiyo fara badan ka geysteen dhulka soomaalida ayagoo doonaya inay xeeb dheer qaataan eh, dagaaladaas waxaa soo gurmaday dawladii boqortaqiiska ee xilligaa jirtay oo ciidamadeedu maaragtay gurmad xoogla usoo fidiyeen gurmadyadii u horreeyey waa la jebiyey gurmadyadii labaad eh, ayaa marka ciidamadii eh, axmed gurey la jebiyey eh, marka cadaawadda halkaasay kasoo bilaabatay ilaa iyo intaasna cadaawaddu way socotay marka waxaa jirto ilaa afar afar dagaal ama saddex dagaal oo waaweyn dagaalo kale waa jirta oo amxaaradu marbay balca timid oo laga celiyey xilligaas axmed maaragtay axmed guray markay ay jebisay ayay waxay timid balcad xiliyo dambe marka balcad baa laga celiyey marka dagaaladaas waa weyn oo xilligii axmed guray xilligii sayid maxamed cabdilaahi xasan iyo dagaalkii seven seven iyo maxaan ku rahaa dagaalkii kale ee maxaan ku rahda maxkamada maxkamadaha afartaa dagaalo waaweyn baan usoo joognay sayid maxamed cabdillahi xasan isaga bilowgii qarnigii labaatanaad ayuu dalkiisa maaragtay dowladdii amxaarada maaragtay mujrimka ahayd inuu la dagaalamo uu bilaabay taariikhda waxayna baraysaa inuu ingiriiska soo gurmaday sayid maxamed cabdillah xasan ciidamadiisa muddo kow iyo labaatan sana ay dagaalamayeen ciidamada daraawiishta amxaaradana runtii wuu jabiyey laakiin ingiriiska usoo hiiliyey kun sagaal boqol iyo afartii sayid maxamed cabdillah xasan ciidamadiisa waxaa lagu khasbay in ay maaragtay ingiriisku ku khasbay inay wadahadal galaan oo xabad joojin la sameeyo marka axmed gurey buu ka ye sayid maxamed wuu ka yeelay oo dagaal xabad joojina ah si ciidamadiisii maadaama dhaawac badan iyo dagaalo badan uu galay inuu dhaawaciisa iyo wixiisa uu samaysto ciidamo dirin waa diyaarad oo maxaan ku rahdaa eh, diyaarad ciidamo africana diya eh, maaragtay diya waa diyaarad lagu duqeeyo waa ciidamadii ugu horeeyay soomaaliya ayay ka dhacday waxayna ahay ciidamadii daraawiishta eh, daraawiishta marka ingiriiska uu jebiyey ethoobiyaanku ama amxaaradu waxay sii wateen dhibkoodii iyo maaragtay mushkilad markaa d eh, dawladihii reer galbeedka ahaa oo markaa maaragtay eh, fashistiga ahaa oo maaragtay gumaysiga ahaa ay markaa dhulkii wada gumaysteen ood ogtahay in dagaal ba-an uu ka dhacay dagaalkii koowaad iyo kii labaad labadaba wuxuu dhacay soomaaliya aan xor ahayn ciidamadii soomaaliya oo maaragtay eh, ingiriiska iyo faran iyo faransiiska iyo ay gumaysanayaan talyaaniga qaybna maarata markii dambe amxaarada la siiyey qaybna kenyatiga la siiyey marka eh, dagaalada intaa waxaad garanaysaa ilaa shan boqol oo sano ma jirto dawlad soomaaliya iyo dawlad etoobiya la yidhaahdo oo wada hadal nabadeed bal in colaada la joojiyo gashay marka laga reebo sideetan iyo labadii waxay maaqaane mar eh, wada hadal uu dhacay eh, sideetan iyo afartii waxayd ma xasuusto oo igad iyo waxyaabahaas la samaynayay marka weligeed colaadaa soo bilaabtay qarnigii lix iyo tobnaad qarnigii shan iyo tobnaad soo bilaabatay weligeed lagama heshiinin iyada oo dagaaladii sidai usocdood og tahay dagaaladii seven seven oo u dambeeyey ruushka iyo ciidamadii sovietiga iyo cuba iyo maaragtay libiya iyo yeman ay soo gurmadeen oo ciidamadii soomaaliya ay soo jabiyeen laguna qasday ciidamadii soomaaliya inay ka baxaan etoobiyaanku ayagoo adeegsanayo maaragtay eh, eh, eh, dowladdii ruushka ee waxay isku dayeen inay sideetan iyo kowdii inay qabsadaan dhammaan soomaaliya dagaalkii balan ballaa dhacay ilaa maaragtay kumaan kun askar ah oo soomaaliya ku dhimatay kumaan kun ethoobiyaana ah ku dhintay meeshaas dagaalkaas ethoobiyaanka waxaa laga celiyey laamiga maxaa yeelay ciidamadii soomaaliyeed baa markaa xoog lahaa dagaal ba-an baa la galay waxaa jirto taariikhda saan ku hayo hal maalin ah oo boqol iyo lixdan baabuurka jiibka la yidhaahdo markab dhan oo keena boqol iyo lixdan jiib oo dagaalkaas galay inay afar iyo labaatan saac gudahood sideetan jiib inay gudatay waxaad fahanaysaa markaa dagaalka meeshaa ka dhacay awoodiisa taas oo ay isku dayday xataa soomaaliya dawladda inay qabsato waxaa kasoo horeysay oon hilmaamay dagaal afar iyo lixdan oo markii soomaaliya wax yar ay ay xor ahayd afar sano un ay xor ahayd ethoobiyaanku weerar kusoo qaadeen marka ilaa lix dagaal toddoba dagaal shan dagaal waaweyn baa dhacay intaa markii laga soo tago dawladdii soomaaliya markay dhacday ethoobiyaanku waxay sameeyeen dagaal oogayaashii bay hubeeyeen oo aada la socoto inay maalin walba midba midka kale kusii dirayeen ilaa markii dambe ay gaarsiiyeen ninka dagaal oogaha ah iyo maaragtay kooxaha soomaalida ja wax xal kale inuuna lahayn inay dagaalamaan maahan dhibaatadii soomaaliya ka dhacday shan iyo tobankii sano u dambeysay iyo xasuuqii dawladda etoobiya ay ka geysatay ayada oo adeegsanayso dad basaasiina oo etoobiyaan eh, maaragtay u shaqeynaya maxaa yeelay dawladdii soomaaliya intay qaarna maaragtay way dhuumaalaysan jireen markay dawladii dhacday wax alla wixii basaas ahaa oo dhan ayaa marka soo shaacbaxay asagoo qabiil adeegsanayo waxayna suurto gashay markaa inay eh, qabiilooyinkii hor hordoodaan ayagoo isticmaalaya magac qabiil laakiin basaas oo etoobiya iyo dowlado kale u shaqaynayo waana midda keentay soomaaliya inay faraha ka baxdo eh, maaragtay eh, ayna noqoto heerkan ay soo gaarto maxaa yeelay nin calooshii ushaqaysta oo basaas ah oo markii dawladii soomaaliya ay jirtay siduu ku duminaya ka shaqeynayay mar hadday u duntay waxa wey asaga shilinkiisaas yar buu fiirsanayaa marka taasaa dhacday kadib markii soomaalidu wareertay oo eh, maxkamadihii qabiilka ku dhisnaa qabiilka ku dhisnaa qabiilka ku samaysmay ay soo baxeen oo markaa dagaal oogayaashii laga takhalusay waxaad arkaysaa haddana inay etoobiyaankii iyo maraykankii iyo reer galbeed la soo duuleen marka iyadoo ogeyd in maaragtay muddo lix bilood ah soomaaliya magaalada muqdisho markii ugu horreysay nabad ay dadku ku seexdeen maalintaas lixdaas bilood baa nabad ugu dambeysay uguna horreysay katan iyo intay dawladda dhacday marka cadaawadda haddeer waxay weya ethoobiyaanku waxay qabsadeen dhammaan gobolada xadiida ah gobolka gedo baay bakool hiiraan galgaduud maamulada maaragtay waqooyi bari iyo waqooyi galbeedna waa kuwa iyagu ay maamulaan oo gacan furinaysa oo ay gacanta ku hayaan waxaadna arkaysaa maalin walbaba intay tagaan wadanka gudihiisa inay maxaabiista kasoo qabsanayaan hataa waxaa jirta inay guddoomiyihii gaalkacyo baabuur hal baabuur oo langrusar oo ethoobiana inta loo soo diray oo gaalkacyo ka kahaystay assassinationka iyo dilka iyo maaragtay waxyaabahan la garan la-yahayna inta badan ayagaa fuliyo intii maaragtay dagaaladii sokeeyana dadkii ugu badnaa ugu qiimaha badnaa ee soomaaliga ahaa ama saraakiisha ahaa ama aqoon ahaa waxa dhameeyey oo qof ka dhigay waxay ahayn ethoobiyankay ahaayeen si maaragtay soomaalida loo dablamiyo oo maaragtay ama loo agoomeeyo oo wax fikiro la waayo marka waxaasoo dhan oo dhibaato ah iyadoo ay jirto oo mushaakulaadkaas jiraan haddana maanta in reer galbeedku ay yidhaahdaan waxaan dawladii ethoobiya ee cadowga ummadda soomaaliyeed ahayd ee xasuuqaas shanta boqol oo sano socday iyo dagaalkaas shanta boqol oo sano socday oo aan weligeed laga heshiin markii ay waddankii uu burburay oo maaragtay maaragtay basaas gacanta loo geliyey in haddana markaa la yidhaahdo nabad bay ka dhalinahayaan oo etoobiya soomaaliya nabad dhalinayso oo amison baa lagu daraya ah, waxa weeya wa wa waa wax maaragtay ah, waa ragragasho macnaha waxaa dagaal waxaa la yidhi ninka waranka kugu dhufta iyo ninka kugu kugu jiljilo kee ee daran baa layidhi marka waxaan u arkaa inay taas tahay maaragtay talo fara ka baxday oo soomaalida loogu talagalay maaragtay in la dulaysto isla marhaan taasna cadowgoodii shanta boqol oo sano la dirirahaya meel ay ku heshiiyeen iyo meel ay ku wada hadleenna iyadoon jirin waad jabteen basaasiintanadi baana in hor boodahayo ee markaan waxa weeye nabadda iyo wax alla waxaan waxaan idiin keeno iyo qaabkaan idiin dilayna waa inaad aqbashaan taa waxay la tahay mid maaragtay la loo fadhiya ma ahan mana filayo in ummadda soomaaliyeed wada yeeli karto qayb yar hadday yeesho qayb kalaad diidayso waana kan keenaysa maaragtay soomaaliya inuu dagaal ka dhamaanin maxaa yeelay ummaddu gumaysi kuma wada qanci karto amison kuma wada qanci karto eh, mana ku wada qanci karto maaragtay eh, buug gooni ah ama koox gooni ah kuma wada qanci karto laakiin in laysu yimaado laysu tanaasulo oo maaragtay soomaalidu intay isu timaado iyadoo xor ah oo qolaba qolo ku xirnayn inay isu yimaadaan oo markaa ay gees hoostiinta isugu yimaadaan wada hadlaan aayahooda ka tashadaan cadowgoodana ay maaragtay ayna ayna ka sugin inay maaragtay sii eh, eh, eh, baabiyaan oo sii duleeyaan marka soomaalida qaarkeed baa waxay caan baxday mahmahdii soomaalidu weligeed ay ku mahmaahi jirteed oo nin daad qaaday xunba cuskay marka waxa weeye halkaasay maraysaa runtiina waxa weeye xaalad xunbay bay soomaalidu ku sugan tahay waxaana ilaahay ka rajeynayaa maaragtay soomaalidu inay isu tanaasusho oo ay miiska wadahadalka isugu timaado dagaalka iyo dhibaatada iyo cadow kalkaalshiga iyo maaragtay eh, ay ay ka tanaasulaan